alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah qaala almualifu xafidahu llahu tacaala awala aqsaamu alxadiidi biictibaari wusuulihi ilayna aqsaamta xadiiska loo qaybiyo qeybaha xadiiska loo qaybiyo marka laga eego xagga sidii inagu soo gaadhay maxaynu nidhi iyadoo ictibaaraad kala duduwan weji angallo kala duduwan qaabab kala duwan iyadoo loo eegayo marba dhinac la iska taagayaa la qaybiyey xadiiskii nabiga sal allah alay slam soo ma marka qaybihii la qaybshay waxaa ka mid a in la in la qaybiyey marka loo eego inaga siduu nagu soo gaadhay yanqasimu lxadiisu xadiisku waa u biictibaari wusuulihi ilayna marka la eego siduu nagu soo gaadhay kamaa taqadama sidii soo hormartay ilaa qismayni buu uqaybsamaa hmm, ilaa qismayni ayuu uqaybsamaa biictibaari wusuulihi ilayna macnaheedu waxa weeye bictibaari cadadi annaaqiliina aladiina awsaluuhu ilayna marka la eego dadkayna soo gaadhsiiyey tiradooda marka la eego yaraan ahaan iyo badnaan ahaan intay leeg yihiin xagga yaraanta ama badnaanta marka la eego laba qaybood baa loo qaybiyaa ilaa qismayni baa loo qaybiya ilaa qismayni ayaa loo qaybiya oo wuxuu halkan sheekhu kugu yihi xadiiun mutawaatirun humaa baad u qadaraysaa halkaas humaa labada qismi waxa weeye xadiiu mutawaatirun xadiis mutawaatira iyo xadiiun aaadun xadiis aaada labadaasaa loo qaybiya labadiibu kala sheegi doona marka xadiiun mutawaatirun haddaad kelmatu xadiis godo ood rafciso waxaad qadari doontaa mubtadaheedii humaa labadoodu labadaas xadiiun mutawaatir wa xadiiun aaad saasay noqona haddii kale waad hoos dhigiyo waad ka bedeli waana sida sharaxa ku taalla ilaa qismayni mutawaatirin wa aaxaadin mutawaatir iyo aaad bu qaybsa oo maxaad ahay xadiidun xadiiso mutawaatirun ka hore waxa weeye xadiis mutawaatira wa huwa xadiiskii mutawaatirka ahaa maa kaana lahu waa wixii uu sugnaaday uruqun asaaniid fara badan waxay usugnaaden wey ay uruqun kaiira uruqun duruq oo bilaa xasrin ilaa xasri cadadin mucayan iyadoo oon cadad cadad gaara ah aan lagu xasrinaynin oo lagu koobaynin wahuwa maa kaana lahu uruqun waa xadiiska uruq fara badan leh asaaniid fara badan buu leeyahy uruqun ay uruqun kaiira ayuu leeyahy uruqdaasi su-aal baad isweydiinaysa waxa wey xadiisku hadduu uruq fara badan leeyahay tiradee lagu xadidayaa markaasuu wuxuu ku yihi bilaa xasri cadadin mucayanin adigoo oon cadad mucayana u jaangoynin oo u qadarin waynu sharaxi doonaa xadiiun aaadun athani ka labaad xadiiun aaxaadun xadiis aaxaada wey aaxaad waa isilaax eeg culimada daaifo kasta ama fan kasta aimadiis iyo culimadiis waxay leeyihiin isilaaxaad waxay leeyihiin luqo luqa u gaaray leeyi oo waxaynu soo marnay shalay muxadisiintu inay istilaaxaadkooda ay ka mid tahay marfuuc soo ma maxaadna istilaaxaadkooda maxaa ka mid ah marfuuc aruurkaas ma ku dhanaa hadday markaa adigoon muxadisiin warkooda fahansaneyn aad soo gashood marfuucan marfuuci u malaysa naxwa aabaabaad judka la cabaysaa intaas umaad ogaanaysa fahmays waxaa lalaala waxay muxadisiin ujeedaan xaraadha marfuuci calaamaatu rafcihiisu afarta tahayee niman muxadisiin la ydhaahda waxayna ka sheekeyna wa walihada mid man ninka cilmiga gala isagoon culimo ka qaadan yati bilcajaa-ib a yati bilcajaa-ib soomaad gara ya waxaad odhan doontaa ha dhowto marfuucun mid la mid la soo laalaadiyey mawquufun mid la mid la joojiyey maqtuucun mid la jaray ma garat wax kalead ka sheekeyn doonta markaas hmm marka culimo kasta waa inaad istilaaxaadkooda aad taqaanid fan kasta wuxuu leeyahy luqa wawa axaadku ma kaana lahu turuqun waa xadiis kale asaaniid oo maxsuuratun kooban walam yajmac aan aan am walam yajmac aan koobsanin sharda sharda almutawaatiri shardigii mutawaatirkana aan gaadhin waa xadiis duruq kooban buu leeyahay duruqdiisu may gaarin shardigii mutawaatir ay ku noqon lahayd may gaadhin halkan intaa la rabo inaad fahamta hadda waxa weeye xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam muxadisiin waxay u qeybiyeen marka la eego siduu innaga nagu soo gaadhay iyo dadka soo naqliyey marka la eegay soo wariyey xadiis mutawaatir ah oo tiro badan ay soo warisay tiradaa badan hal su-aal baad iska weydiinaysa waxaad laga yaaba inaad tiraahdo imisaa ugu yar soo ma imisaa ugu yar waa la isku khilaafay taas uma socono hadda laakiin tiradu badnaan ahaan cadad mucayanoo loo goynaya ma jiro laakiin waa inay un marka curfiga la eego iyo iyo iyo iyo waaqica loo celiyo waa inay wax badantah waa hagaag xadiiska axaadkana waa xadiis asaniid iyo duruq iyo ruwaadda warisay duruqda lagu wariyey ee laynagu soo gaarsiiyey way koobantah ma صaxiix baa duruqdaas صaxiix maaha miyaa ma mutasil ba mutasil maaha miya ma la xujaysanaya mise lama xujaysanayo ma muxkam baa mise waa mansuuq waa cilmi mar kale iman doona haddan shaqadaa ma rabno hadda waxaan rabnaa intaasay u qaybsantay ina fahno alxadiisu lmutawaatiru waxa weeyaan almutawaatiru mutawaatirku luqatan luqaan almutataabicu kii israarraacay wey xaggee laga keena min tawaatara almataru matarkii wuu tawaaturay idaa tataabaca markuu roobku isdabagale ee uu isqabsade ee dhibicdu isku waxa weeyaan maaragtay ay arlada wada qabsato ayaa waxaa la dhaha tawaatara almataru ay tataabaca roobkii waa uu maaragtay barhkiiba barhka kale ayuu ka dabayimiyo xoog buu u da-ay waa maxay tawaatur lama yidhaah tawaatara almatar lo odhan maayo roob yaroo shuuxaho waxa weeyaan intuu in yar daay haddana qaaday maaragta laakiin roobka intuu isqabsado si wa aragtay mugle u da ayaa mutawatir la yidhaha wasilaaxan taasi waa luqa ahaan wasilaaxan iyo eray bixeen ahaanna maa xadiis weeye rawaahu ay wariyeen jamcun jamac badan baa wariyey can jamcin jamac badan bayna ka wariyeen jamacaasoo jamac baa wariyey jamac baana ka wariyeen walihada culimadu waxay idhahdeen xadiiska mutawaatirka ah dabaqaadkiisa oo dhan markaad eegto jamac baa dad tiro ah baa warinaya oo badan dad kaloo badan bay ka warinayaan maa rawaahu xadiiskay wariyeen weeyaan jamcun baa wariyey koox baa warisay iyo jamac fara badan can jamcin bay ka wariyeen jamac fara badan jamacaa wariyey jamaca kala warinaya xadiiska tastaxiilu waxa weeyaan waxa aan tastaxiilulcaadatu caadadu waxay diideysaa oo iyo mamnuuc ka dhigaysaa tawaatu'ahum inay isku waafaqaan cala lkadibi been inay isku waafaqaan tiro badan baa warinaysa tiro badanna way ka warinaysaa tiradaa iyo dadkaa faraha badane kala warinaya caad ahaan markaad saa eegto egto manaadiqday joogaan aad eegto meelahay ku kala noolaayeen aad eegto waxa weeyaan xaaladooda aad eegto dadkaasi dad been ku heshiin kara ma aha waayo haddii dadka qaaliban beenta ku heshiinaya raba inay been ku heshiiyaan oo been faafiyaan waa dad kooban soo ma waxbay ku heshiinayan deedna waxaasay nasharinayaan soo ma marka jamac baa warinaya jamac ka jamac kaleu ka warinaya labadaa jamac midnaba markaad saa u eegto caadadu waxa ay mustaxiil ka dhigaysaa mamnuuc ka dhigaysaa inay been isku waafaqaan fayufiidu waa faaideynaya khabaruhum khabarkoodii baa faa warkoodii alcilma cilmiga ayuu faaideynaya iideynaya alyaqiiniyi alyaqiiniya ee hubaasha ahaa cilmi hubaala oo aan muran ku jirin buu faa-iideynaya alyaqiiniya ee hubaashaha yaqiinta ka dhigaya bcilmigii yaqiinta ahaa buu faa bisidqi lkhabari khabarkii inuu run yahay baa lagu e, cilmi yaqiina oo tilmaamaya khabarku inuu run yahay almanquuli ee lasoo raray can dariiqihim warkooda lagu soo wadadooda ku yimi khabarka dadkaasi wariyeen wuxuu noqonayaa khabar yaqiina oo aan shakigelin oo hubaal ah ayuu noqonaya waay tambih halkan sheekhu wuxuu idan laba shay halkaa ka faa'idnay waxaan ka faaidnay muxadisiin mutawaatir waxay u yaqaanaan abarka dad badani ay oo jamci ay dad badan oo kaleo jamca ka wariyaan dadka markaa tiradooda iyo xaaladooda iyo mana meelahay kala joogaan meelahay ku kala nool yihiin xaalkooda markaad diraasayso waxaa kaaga soo dhex baxaysa inaanay suurtagal ahayn dadka intaan laagin ay been isku waafaqaan inaanay dad been ku heshiin kara ahayn mustaciil batay inay been ku heshiiyaan hagaag khabarkoodii muxuu faaideynaya markaa khabarkii mutawaatirkaa wuxuu faa'ideynayaa yaqiin in waxaa khabarka mutawaatirkaah waxa lagu sheegay inuu shay hubaala yahay ee warka dhinaciisa lagu soo naqliy wakadalika alxadiisu laxaadu xadiiskii aaxaadka ahaana sidaasoo kale ayuu yufiidu faa'iideeya alyaqiina alcilm alyaqiiniya cilmi yaqiini u faa'ideynaya idaa tawafarat fiihi haday ku hadday ku dhammaystiranto idaa tawafarat fiihi hadday ku tawafurto waxaa ka fiican hadday ku dhammaystirto inaad tahay idaa tawafarat fiihi hadday ku dhammaystiranto shuruudu sixati shuruuddii uu ku ansaxay khabarka axaadkaahi hadduu khabar saxiixa noqdana isna cilmi yaqiini u faa'iideeya muxuu faa'iideeyaa khabarka aaxaadkaahi waa masalo culimmadu ay yani aqwaali ku sugan tahay marka laakiin sheekh wuxuu doonaya inuu nagu tambihiyo inay khabarka aaxaadka iyo khabarka mutawaatirkahi waxna ku kala duwan yihin waxna wadaagaanoo waxyaabahay wadaagaan ay ka mid tahay in labaduba ay cilmi yaqiiniya faa'iideynayaan hadday hadday sugnaadaan laakiin hase haatee kulamaa zaadati uruqu mar kastay duruqdu ziyaado asaxiixatu asaniid auruq bimacnaa waa alasaniid asaniidda xadiiska iyo uruqdiisu asaxiixata ee saxiixay mar ziyaado oo ay korodho fa ina alxadiisa xadiiskii yasdaadu wuxuu ziyaadsanaya quwatan buu ziyaadsanaya xadiisku sugnaantiisa iyo iyo iyo hubuudkiisa iyo inuu ansaxay xadiiska mar walba way mar kastoo duruqdiisu iyo asaaniiddiisu badatosa saxiixna ay wada noqoto quwadiisu way way badanaysaa muxuu halkana kuugu tilmaamay xadiiska qaaliban xadiiska sanad keliya leh oo sanadkiisaa keliya saxiix yahay iyo xadiiskaas toban sanadoo saxiixa haysta toban sanad kusoo arore tobankaas sanad wada saxiixa yihiin ama toban sanad kusoo arore shan sanadoo kamid saxiix yihiin haddii aanay wax kale oo labadaa xadiis wax kaloo xadiiska maaragtay sanadka keliya lagu wariyey qaraa-in kaloo raacaa haddaanay jirin xadiiska asaanida faraa badan leh saxiixabaa xagga sixada ka qawisanaanaya xadiiska sanadka keliya leh sax soo ma aan kuu soo dhaweeyo fahamkeeda warka qof quri kuu sheegay iyo warka toban qof kuu sheegeen oo tobanka qof sagaal ka midii wargaleen yihiin sagaal qof oo wargaleena war kuu sheegay markaasuu nin kale oo wargaleenna war kuu sheegay labada war haday iskhilaafaan xagga quwada agtaada ma isku mid maa ya hadday wada ansaxaan xagga quwada khabarka markuu qof qoli kuu sheegay markay sagaal kuu sheegeen ma isku mid maa hahi waa fa ina alxadiisa xadiisku eh, halkaana taas ku sheegaysay iyadana wakadalika saasoo kale ahaaday aladiisu kadalika saasoo kale ahaaday alxadiisu xadiiska alaxaadu axaadka ahaa yufiidu waa faa'iidayaa alcilma alyaqiiniya sida mutawaatirku cilmi yaqiiniya u faaideeyu axaadkuna cilmi yaqiiniya u faaideeya idaa tawafarat fiihi shuruud sixati haddii shuruudii sixadu waxa weeye ay dhammaantood ku dhammaystiranto idaa tawafarat fiihi hadday ku dhammaystiranto shuruudu sixati laakiin hase haatee kulamaa zaadati uruqu saxiixa markastoo uruqda saxiixa xadiisku duruq saxiixa u yeesho ay badato fa ina alxadiisa xadiiska yasdaadu quwatan buu ziyaadsanaya wa ina albaaxisa baaxiska xadiiskaa baxsinaya iyo caalimka dul taagane fiqi ka istimbaadaya ee ku camalfalaya ee waxa weya sharaxayaana yasdaadu tumaaniinatan aad buu usii xasilaya aad buu usii xasilaya maslada ku saabsan mutawaatirku muxuu adii muxuu faa'iideeya axaadku maxaan kugu ihi masalo mutafiqa maxaan kugu ihi waa masalo mukhtalafun fiiha imse qowl baa ku jira meelo kale ayay inoogu iman doontaa waaga lakin sheekhu hadda isagu qowlkaas ayuu doortay oo uu tilmaamay wahagaag wahagaag aqsaamu lxadiis mutawatiri xadiiska mutawatirka hadda waa isla fahmi dee lagu dhaha mutawatir muxadisiin maxaa u yaqaanaan maxaa u yaqaanaan xadiis dad jamaci wariyeen oo badani dad jamac oo badan ka wariyeen dadkaa jamaca xadiiska wariyey iyo ruwaadda warisayna ay marka la diraaseeyo xaalkooda yani marka la eego xaalkooda an ay caadadu mustaxiil ka dhigayso inay been isku waafaqaan muxuu faaidayaa cilmi yaqiini mutawatir ka faidaya aqsaamtiisii qabso alxadiisu lmutawaatiru wayanqasimu almutawaatiru mutawaatirka wuxuu qaybsamaa ilaa qismayni buu qaybsamaa mutawaatirun lafdiyun saasaa inoo qoran idan maxaynu ohanaa mutawaatirun lafdiyun mutawaatirun waa waa khabaru mubtadain maxduuf mafhuumin min asiyaaq siyaaqana laga fahmay oo maxay wey humaa waxa weeyaan labada qism mutawaatirun lafdiyun wey iyo mutawaatirun macnawiyun laakiin sharaxa sheekhu markuu hadalkaas kusoo naqliyey wuxuu ka dhigay ilaa qismayni mutawaatirin lafdiyin wa mutawaatirin macniyin marka wuu ka bedelaya soo ma waxaan ugu celcelinayaa hadalkaas lilmumaarasa naxwaan aada dhigatay waa inaad waa inaad maaragtay wax ku mashqicsato waan ma garata mutawaatir lafdiga iyo macnawiya maxaa looga jeeda falmutawaatiru mutawaatirki allafdiyu matafaqa mutawaatirka lafdiga la yidhaahdaa ee macnaa magacaalihi matafaqa waa kay isku waafaqeen maa waa xadiid oo itafaqa ay isku waafaqeen ruwaatuhu ruwaadiisu calaa naqlihi inay kusoo naqliyaan bilafdin waaxidin waa lafdi lafdi keliya kusoo naqli waa xadiiska ruwaadiisu lafdi keliya lafdigiisa ay midh qura qaab qura usoo naqliyeen oo waa maxay ka xadiisi waaba sida xadiiskii nabiga laga wariyey rasuulka ka sugan man kadaba calaya mutacamida falyatawa maqcadahu min annaar ninkaa nebigu wuxuu ninka aniga man kadaba calaya ninka been iga sheegay mutacamidan xaala wuu kasayo qofka been iga sheega isagoo u kasaya buui nabigu alay salatu slam yaa meesha ka baxay qeydka ayaa ku baxay ki aan u ay uga dhacday wahmi ama uga dhacday khata ama ismoodsiiyey culimada xadiiskaee masaaisha awhaamtaa lagu qabsaday ama alfaadda wahmiga kaga dhacay khataa lagu qabsaday xadiiskaa way ka baxeen sababta oga baxeen waa huma ma tacamadu akhau fi axad laa yukhti ya ambiyadun baa macsuumiina soo ma matafaqa waa kay isku waafaqeen ruwaatuhu ruwaadiisu calaa naqlihi inay kusoo guuriyaan bilafdin waaxidin lafdi keliya kusoo guuriyeen lafdigiisa isku waafaqeen sida xadiiska man calaya mutacamidan ninkii ninkii isagoo u kasaya been iga sheega nebigu uri qofkii been iga sheega isagoo u kasay falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu booskiisa min annaari naar boos ha ka diyaarsado arrinta noocaasa wuu ku naar mudanayaae meel ha kasii diyaarsado naarta nabigu alay sl walihada alkadibu calى rasuuli اlahi salى اllahu alيه waslm waa maxay waa waa min kabaa'iri adunuub dunuubta hoogay may waa xadiisba xadiiskaa saxaabo saxaabo badan badan badan baa yani waxa weyaan iyo ruwaad badan badan badan badan baa sidaa u warisay ya culimada qaarkood waxay dhaheen sabciin saxaabi saxaabada oo keliya toddobaatan saxaabi ayaa waxa weeyaan xadiiskaa wariyey culamada qaar waxaa laga soo naqliya ina idhahdeen xadiiskaasi waa xadiisun cadiim fii nihaayati sixa waana mutawaatir afartan saxaabi baa nebiga ka wariyey waa sida uu yidhi caalimka la ydhaha abubakr albazaar waa abubakr asayrafi kadalika imaamkaasi markuu sharaxayey risaalat imaam shaafici waxa uu isna sheegay wax ka badan lixdan saxaabi baa xadiiska nebiga sala allahu alay waslam ka wariyey lixdan saxaabi wax ka badan ayaa ka wariyey culimo tiro kala sheegay tirooyin badan sheegayna waa jiraan dabaqad kastana tiro badan baa warisay marka dabaqatu saxaaba keliya toddobaatan saxaabi ka wariyeen soo tiro aad u badan maaha axaadiis baa kamid a ah, man banaa beytan lilaahi man banaa ninka dhisa beytan guri u dhisa lilaahi alle dartii u dhisa bana allaahu low ilaahay wuxuu dhisaa bana allaahu low ilaahay wuxuu dhisaa beytan guri buu uga dhisaa fi ljannati ninka guri guri ninka ilaahay dartii guri u dhisa ilaahay jannaduu guri uga dhisa adduunyadiisuu guri ka dhisa gurigaasi intuu leeg yahay ma laba dabaqba ma hal dabaqba ma waxa weya labaatan mitirba ma tobanba ma kumaanba lama sheegin marka inta yar iyo inta badani labadaba qofku wuxuu ku helayaa maxay qofka ilaahay dartii masjid u dhisa ha yaraada ha weynaada wuxuu ku helayaa in ilaahay guri jannada uga dhiso allahu akbar marka xadiiskaana culimadu waxay ihahdeen dhowr iyo labaatan saxaabi ayaa nabiga sal allah alay waslam saxaabada oo dabaqad saxaaba oo keliya ka wariyey dabaqaadka kalena dad badan ayaa ayaa wariyey isna waa mutawaatir baa layihi labadaasi waa mutawaatir lafdi lafdigooda waa laisku waafaqay mutawaatir macnawi baa jira mutawaatir macnawi waa maxay waa axaadiis faraba ruwaad badan baa waxay isku waafaqaysaa macno macaanida kamida shaybay isku waafaqayaan shaygaasi markay warinayeen sheegayeen lafdigay ku wariyeen isku mid maaha alfaad kala duwan bay ku wariyeen lakiin macnu waa maay macnu waa maxay waa isku mid wlmutawaatiru mutawaatirki almacnawiyu macnawiga ahaana matafaqa ruwaatu waa ruwaadiisu isku waafaqeen calaa naqlihi soo guurintiisa ay ku soo guuriyaan biljumlati guud ahaan bay isku waafaqeen macnaha guud bay isku waafaqeen wain ikhtalafat alcibaaraatu kelmadahay ku cabireen iyo alfaaday isticmaaleen haba kala duwanaateen macnaheedu waa maxay odhaahda lagu yidhi way kala duwan tahay laakiin macnuhu waa isku mid macnuhu waa isku mid ama waxbuu wadaagaa wain ikhtalafat ilcibaaraatu cibaaraadka lagu cabiray ya alfaadda lagu cabiray haba kala duwanaatee macnihiisa guud waa iswaafaqsan yihin aw tacadadat ama haba ama haba haba fara badnaato alwaqaa'icu dhacdooyinka sidaasi ay kusoo aroortay haba fara badnaatay oo sida waa maxay ka axaadiis shafaacati weeyaan axaadiista shafaacada nebiga sala allah alay waslam kuso aroortay axaadiis badan axaadiisu shafaaca waa axaadiis mutawaatir macnawi ah axaadiis badan baa nebiga sala allah alay waslam qaabo kala duduwan iyo noocyo kala duduwana shafaacada nebiga sala allah alay waslam u uu nebigu ku sugay sala allah alay slam shafaacada soo maha axaadiistaasi alfaadeedu isku mid maaha ruwaadeeduna isku mid maaha laakiin maxay wadaagaan dhammaantood sugitaanka ay maxay sugayaan shafaacadii nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo ciddii ilaahay shafaacada u ogolaaday ama malaa'iga ama waxa weeyaan ambiyaa ama saalixiina ama shuhadaa walxawd iyo axaadiiska xawdka xawdka nebiga darka nebiga sala allahu alay waslam axaadiista kusoo aroortay nebiganu sala allahu alay wasalam dar weyn buu leeyahay oo alkawthar la yidhaahdo oo cilmuhu cajiib wa khabaruhu waxa weeyaan waxa weeyaan maaragtay uu yahay cadiim axaadiistaasi saxaabo badan baa warisay iyo wamasxi lkhufayni fi lwudui labada kuf in la masaxo iyadana waxa weeyaan axaadiis badan ayaa kusoo aroortay oo macnahaasi wada faaideyneysa macnahaasi wada faa'ideyneysa waxay culimadu idhaahdeen axaadiista xawdka saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam oo keliya konton saxaabi wax ka badan baa laga wariyay konton saxaabi aimada muxadisiintuna waxay sheegeen inay tahay axaadiis axaadiis mutawatira inay tahay axaadiisu alwaarida fi xawd nabiy sal اllah alيh wasalam waay axaadiista kusoo aroortay shafaacadu iyana waa kadalika axaadiista kusoo aroortay almasx cala iyadana toddobaatan saxaabi wax ka badan baa saxaabada nebiga sala allah alay slam oo keliya ayaa laga sheegay ayaa laga sheegay ma garatay aimada xadiiskaana dee masaladaasi dee loo daba fadhiisanayaayo xadiisku mutawaatir ma yahay mise mutawaatir maaha mutawaatirkaasi ma lafdiba mise waa macnawi waxaa loo daba fadhiisanaya oo marti looga yahay ayo dee muxadiiin ciddii warisa ah. marka hadduu maaragtay mid aan cilmiga lagu aqoon cilmigana garanaynin oo dee laga yaabo waxyaabo kale ama in dee lagu maam maaragtay uu u warhayo sida dadka maaragtay siyaasadda hadda dee adduunka maaragtay mutaabaceeye ee saxafiyiinta saxafiyiinta ah ama kuwa weriyaasha ama hadduu yidhahdo xadiiskaasi mutawatir maaha dee warkiisu macno badan ma sameynayo cinda alculamaa yaa loo daba fadhiisanaya inuu mutawaatir iyo mutawaatir ahayn ciddii ehelka ahayd ciddii ehelka ahayd sheekhu wuxuu yihi qaala annaadimu ninkii gabiye wuxuu yidhi mima tawatara xadiidu man kadab waman banaa lilahi baytan waxtasab waru'yat shafaacatu walxawdu wamasxu khufayni wahadii bacdu labadaa bayd waa laba bayd oo ahlulcilmigu aada u sheegaan jazakum allahu khayran intaana labada bayd caalimka sheegan sheegin axaadiisu lmasx al khufeyn bacdu ahli lcilmi waxay hahen sideetan saxaabi ka badan oo alcasharatu mubasharuun biljanna ku jiraan ayaa wariyey ayaa wariyey hadiso cajiib maa labadan labadan bayd waxaa iska laba culimadu odhaan caalim la yidhaahdo muxamed atawudi eh, ibnu aalib ibnu sawda alfasi almaliki caalim culimadii maalikiyada ka mid ah oo muxamed eh, atawudi la yidhaahdo eh, ibnu sawdat alfasina caan ku ah ayaa waa faqiih maalikiya oo culimadii maalikiyada kamid ah waxaa la dhaha wuxuu dhintay kun iyo laba boqol iyo iyo sagaalkii hijiriga waxaa weeyaan kutub uu sharxularbiciinka ka mid yahay tacliiq saxiix muslim uu ku leeyahay iyo xaashiye imaam albukhaari saxiixiisa uu ku leeyahay iyo kuwo kale ayuu leeyahay ayaa labadan bayd iska labay ahlulcilmiga qaarkood yidhaha wuxuu yihi mima tawatara waxyaabaha tawaaturay ee xadiiskii nabiga kamida waxaa ka mid a xadiiu man kadab baa ka mid a xadiiska man kadaba calaya mutacamidan waman banaa lilahi wa xadiisu man banaa lilaahi xadiiska sheegaya man banaa lilaahi beytan waxtasaba ay oo weliba ixtisaabo ilaahay dartii u dhisa kaasaa ka mid a wa ruyatun baa kami labadaasi waa lafdi sare labadaasi waa maay mutawatir lafdi wa ru'yatun baa ka mid a axaadiistii ru'yadane in ilaahay la arkaya kusoo aroortay iyana waa axaadiis mutawaatira aadna u tiro badan shafaacatun waa axaadiistii shafaacada kusoo aroorta iyaduna mutawaatir macnawi ah iyo axaadiistii xawdka kusoo aroorta iyadana mutawaatir macnawiya wamasxu khufeyni axaadiistii almasxu alkhufeyn kusoo aroorta mutawaatir macnawiya wa haadihi tanina bacdu axaadiisi mutawaatirka ahayd barhkeed weeye in yaroo amiloon kuu sheegay weeye axaadiista mutawaatirka way badan tahay kutubna waa laga alifay wallahu subxaanah wa tacaala aclam waxkam wabillahi jala wacala